بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته mowduuc ikhwadu ay tilmaameen oo kooban baynu in shaa allah waxaan badnayn ka odhan doonaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa xadiid ku tilmaamayaa qofka bini aadamka ah meesha shar iyo khayrba ka guntamaan inuu qalbiga yahay alaa waina fi اljasadi mudqa إida صalaxat صalaxa اljasadu kulh وإida fasadat fasada اljasadu kulh alaa wahiya اlqalb nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay jidhka waxaa ku jira cad ama waslad haddii ay hagaagtana jidhku uu hagaagayo haddii ay xumaatana jidhku xumaanayo waana qalbiga buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qalbiga aynu naqaano xanuunada ku dhacaa badh aadanaha daweeya oo qofkii wadna xanuun ku dhaco waxaynu dhahnaa dhakhtarka u tag dhakhtarkaa markaa u daweeya laakiin waxaa jira xanuunno ka adag kuwa dhakhaatiirtu daweyso oo qur-aanka iyo xadiidkuba ay tilmaamayaan inay qalbiga ku dhacaan dadka inta iska daweysaana ay yar yihiin xanuunnada kale ee qalbiga ama wadnaha ku dhaca markiiba dhakhtarkaa loola cararaa qofka waa la daweeyaa laakiin xanuunadan sharcigu inoo tilmaamayo waxaa yar dadkaba inta ku tanabuhda ama daymoota ee garata inuu xanuunkaa qabo ee rabo inuu iska daweeyo waa xanuun runtii ama waa xanuunno dhib adduuniya mid aakhiraba leh waa xanuunka uu tilmaamayo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam walaa tukhsinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim nebi ibraahim rabbi buu barya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ilaa hayhoojinin oo haydullaynin maalinta dadka la soo saaro maalinta aan xoolo iyo caruur iyo wixii adduunka la tirsan jiray lagu tiirsanaan jiray aanay waxba taraynin yacnii bini aadamku adduunka inta badan maalkiisi iyo wiilashiisa buu ku tiirsada uu dareemaa inay labaduba wax wax ka dhicin kara yihiin nebi ibraahim wuxuu leeya ilaahu maalinta aan wiil iyo walaal iyo xoolatoona wax taraynin ilaa man ata allaaha biqalbin saliim qof ula yimaada alle mooyaane qalbi caafimaad qaba qalbi nabad qaba saliim mufasiriinta badh ayaa waxay dhaha saliimun min ashirk gaalnimo ka caafimaad qaba mufasiriinta badh baa idhaahdaa saliimun min ashak shaki ka oo yaqiinsan rabbiyo la kulankii janno iyo naar iyo jiritaankeed nebi maxamed inuu xaq yahay yaqiintaasi haysta mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alghilli waalxaqaad uurxumo iyo xiqdi ka caafimaad qaba mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alkibr isla weyni laa yadkhulu اljanna man kaana fii qalbihi midqaalu darati min kibr isla weyni ka nabad qaba mufasiriinta barh baa yidhaahda saliim luqada carbeed waxay ka mid tahay erayada cagsigaba loo adeegsado tafaa'ulan bimacnaa ladiiq oo waa kii saxaabigii abi saciid alkhudri iyo saxaabadii la socotay markii ay soo mareen reerka ee la marti soori waayey ee dabeetana odaygii u weynaa bahalku qaniinay markay u yimaadeen waxay dhahdeen ina sayidu hadi اlwaadi saliim bay yidhaahdeen ina sayidu hadi اlwaadi saliim bimacnaa ladiiq tafaa'ulan waa sida indhoolaa basiirka loo yidhaahdo basiirku waa mid indhaqaba macnaheedu saliimka markaa waxaa looga jeedaa man ata allaha biqalbin saliim ay ladiiq min makhaafat اllaahi caza wajal وأma man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawى faina اljannata hiya اlma'wى mufasiriinta barh baa yidhaahda saliim ay lam yusab biاlqaswa ثuma qasad quluubuhum qoladii alla uu tilmaamay mufasiriinta barh baa yidhaahda waa saliim min araan kalaa bal raana calىa quluubihim ma kaanuu yagsibuun mufasiriinta badh baa yidhaahda erayo ku dhodhow erayadaasi laakiin markaynu soo duuduubno nebi ibraahim wuxuu yidhi ilaa man ata allaha biqalbin saliim qof ilaahay ula yimaado qalbi caafimaad qaba mooyaane wixii rabbi diidoo dhanka caafimaad qaba gaalnimo iyo wixii ka farcama ka caafimaad qaba haddaba aakhiro qalbigaagu intuu saliim iyo caafimaad qabay ku xidhan tahay qurbiga iyo ilaahay intaad u dhowaanayso ama intaad khayr helayso ama intaad janno helayso ama intaad naar iyo ka fogaanayso waxeeda haddaba qalbigu saliimnimadiisu iyo caafimaad qabkiisu aakhirana waa waxa waxtara adduunkana waa waxa waxtara waxay culammadu idhaha waa mowdicu nadri illaahi subxaanahu wa tacaala aadamaha rabbi ma eego maxaa gacantiisa xoolo ku jira muxuu magac iyo maamuus leeyahay quruxdiisu waa sidee intuu dherer iyo dhumuc leeyay intuu power haysta ayaa sulda iyo awood ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxba kama nihin yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallah huwa alghaniy waxba kama nihin laakiin nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaaةu wasalaam in allaha laa yanduru ilىa suwarikum walaa ilىa amwaalikum walakin yandur ilىa quluubikum wa ilىa acmaalikum ilaahay subxaanaه wa tacaala ma daymoodo ma dheehdo ma eego ma fiiriyo muuqaalkiinna iyo hantida haysataan inta ay leeg tahay ilaahay agtiisa waxba kama aha taasi waxaa ilaahay agtiisa wax ka ahi waa maxay ilaahay wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum waxa quluubtiinna ku jira iyo acmaashiinna sida daraaddeed buu xadiidkii nebigu wuxuu lahaa ataqwa haahunaa ataqwa haahunaa ataqwa haahunaa intuu laabtiisa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex jeer ayuu wuxuu yidhi allaka cabsigu halkuu ku jira allaka cabsigu halkuu ku jira idan qalbiga iyo caafimaad qabkiisa ama bukaankiisa ama dhimashadiisu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qofka muslimkii u baahan yahay inuu in badan eego warma kuwa qalbigoodu dhintaad ka mid tahy mise kuwuu bukaabaad ka mid tahy mise kuwuu caafimaad qaba waa saddex darajo oo kala durugsan qalbigu hadduu caafimaad qabo xataa adduunkuu wax taraa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam beder dad muslimiina la socday safka gaaladoo kuwii la qabqabtay ku jiray dabeetana markii muslimiintii gaalada laga qaaday fidyada madax furasho markii laga qaadayey ayay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo de annagu muslimiin baanu ne maxaaba madax furasho nalooga qaaday nimankani waana soo qasbeenuno dee higilku maanu soo raacnay annagu awalba muslim baanu ahayn ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh yaa ayuha الnabiyu qul liman fii aydikum min alasra in yaclam illaahu fii quluubikum khayra yu'tikum khayra mima ukhida minkum wayakfir lakum nebi allow waxaad ku tidhaahdaa qul liman fii aydikum min alasra maxaabistana haysataan waxaad ku tidhaahdaa in yaclam illaahu fii quluubikum khayra ilaahay qalbiyadiinna hadduu khayr ku og yahay yu'tikum khayra mima ukhida minkum adduunka yara laydinka qaaday madaxfusho laydinka qaaday midka fiican buu idin siin dembigiinnana wuu dhaafi yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in yaclam illaahu fii quluubikum khayra meesha ilaahay eegaya in khayr ku jiro iyo inaanu ku jirin waa quluubta bal ee maka markii la furanayay ee muslimiinta maka loo furay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku cileeyey facalima maa fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim wa aahaabahum fatxan qariiba yowma alfatxi haddaad xudaybiya tidhaahdiiyo haddaad maka tidhaahda furashadeedba ilaahay wuxuu leeyay facalima maa fii quluubihim rabbi wuxuu ogaaday waxa qalbiyadooda ku jira sidaa awgeed baa fabisababi anzala sakiinata calayhim وأثابهم فتحا قريبا أيها الأحبة qalbigu marka waa weel wax ku jiraan weelkaasi iimaan waa buuxin karaa iyo waxa iimaanka ku hareeraysani gaalnimo way buuxin kartaa iyo waxa ku hareeraysan sidaa ogeed inuu maxalka yahay weelka inuu yahay wax lagu shubaa rabbi wuxuu leeyay yaa ayuha الrasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi اlkfr min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum walam tu'min quluubuhum mu'miniintana ilaahay muxuu yidhi ulaa'ika kataba fii quluubihim اliimaan idan aslu اliimaan meesha uu degaa iyo aslu اlkufri meeshuu degaana waa qalbiga qalbiga iyo nowciyaadkiisa oo waxa iimaanka dhabta a ah tilmaama inama almu'minuun aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun haddaba ayuha laxiba caafimaad qabka qalbiga waxaa ku xidhan salaax ama wanaagga adduuniya aakhiraba fasaadka uu qalbigu fasaadana waxaa ku xidhan aakhiriya adduunba fasaadkeeda waayo qalbiga waxyaabaha fasaadiya gaalnima ka mid a ah, riyaa iyo sumco iyo istusbaa ka mid a ah, maxaanku idhaahda iyo ismaqashiisbaa ka mid a ah, kibiriyo isla weynibaa ka mid a cujbibaa ka waxyaabaha bulshada diidaba inay bulsho noqotaa waa amraad alquluub bulshadu hadday ka caafimaad qabto qalbiga waa bulsho nadiifa waa mujtamac jiri kara nolosha caadiga adduunyo haddaanu se quluubta ka caafimaad qabin waa bulsho cafina waa bulsho aan jiri karin sida awgeed innagu markaa wadna xanuun uu kugu dhaco intaa taahdaaba tol iyo qaraababa laysugu kaa tegayaa dhakhtar wadneed sidii lagu gaadhsiin lahaa laakiin amraadda dadku la wada il daran yahay cabashadeeduna waa yartay oo cidba kama cabato caawimaadeedu way yartay oo cidba iskuma caawiso waxaynu u baahanay markaa qalbigu markuu bukoodo maraduu ku dhaco waxay culammadu yidhaahaan laba fasaad baa ku dhaca fasaadun fi tasawur iyo fasaadun fi liraada bay yidhaahdaan waxaa ku dhaca shubha gasho oo xaquu arki waayaa ama hayr اlxaqi baabu xaqaba u arka waa fasaad fi tasawur bay idhaahdaan waxaa kaloo ku dhaca bay idhaaheen fasaadun fi liraada oo iyo waxa waxtarayuu nacaa wuxuu jeclaadaa baaطilka iyo inta lagu lumayo idan waa fasaad fi liraada ilaahay labada xanuunba wuu tilmaamay waa labada xanuun ee ugu waaweyn ee aadanaha ku dhaca ima shaku wاlrayba wاlkufru biاllaah ama waa marad الshubuhaat waxay idhaahdaan ama marad shahwaat marad shubuhaat fii quluubihim marad waa ka ilaahay ku tilmaamaya munaafiqiinta maradu shahwaadkana fayaطmac aladii fii qalbihi maradun baa ilaahay tilmaamay fii suuraةi اlaxzaab haddaba qalbiga saliimka ahi waa qalbiga towxiidku buuxiyo iyo waxa towxiidka ku lamaani qalbiga meydka ahina waa qalbiga kufrigu buuxiyo iyo wuxuu jiidanayaa qalbi baa jira labadaa dhaxeeya oo inta badan qur-aanku tusaalo uga dhigo qalbiga munaafiqiinta waa marad maradku xad buu gaadhsiin karaa may-uusun canhu uu yahay kuwa laga quustay uu yahay maradku xad buu joogi karaa kuwa markiiba si fudud loo daweyn karo ee soo noqon karo uu yahay ilaah isagoo munaafiqiinta ka warramaya buu yidhi fii quluubihim marad fazaadahum اllahu marada fii suurati اlbaqara qaybta koowaadee tan saddexdaa qalbi baa ilaahay ka warramaya qola mu'miniina shan aayadood meelahaasaa lagu sifaynaya qole kaafiriina laba aayadood baa lagu sifaynaya saddex iyo toban aayadoodna quluubta bugtaa lagu sifaynaya toban iyo saddex aayadood baa ilaahay wuxuu ku sifaynayaa quluubta bugta ilaahay wuxuu leeyay liyajcala maa yulqi shayطaanu fitnaة liladiina fii quluubihim marad wاlqaasiyati quluubuhum shayطaanka iyo waxyigiisu shayطaanku wuu waxyoodaa yuuse u waxyoodaa ilaa awliyaa'ih inta la socotaabuu waxyooda ama toosba ha ugu sheego jimin la hadal iyo balaayo ha yeeshaan ama riya ha ugu keeno ama afkaarta ku soo dhacaysa iyo waswasatulqalbi ha ugu sheego siyaabo badan buu waxyigiisu u socdaa mid waasita le iyo mid biduuni waasitaaba wuu wadaa wa ina la layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim baa ilaah yidhi shayaadiintu aweliyadooday waxyoodaan haddaba ilaahay wuxuu leeyahay waxaa shayطaanku sheegaya liyajcala maa yulqi shayطaanu fitnaة liladiina fii quluubihim marad wاlqaasiyati quluubuhum yay balaayo ku noqotaa waxa shayطaanku sheegayo asxaabi اlquluubi الsaliima ma waxba ma yeelo waxaa shayaadiintu akhriyaysa oo waayo waa vaccinated waa m waa qof la tallaalay haddaad biyo bugta soo gasho tiibay qabta adigoo tiibayda ka tallaalan waxay u badan tahay inaanad adigu maxay waa lagaa tallaalay qofka saliimulqalbiga ah iraadaatu shayطaan waaweyn wuu ka tallaalan yihi amaa kuwa marda alquluub ah, kuwa marda alquluubka ah, markiiba waa fitnay ku noqotaa baa laidhi fitna liladiina fii quluubihim marad iyo walqaasiyati iyo kuwa qalbi qaba waa mowt lquluubka kuwa ku dhacay alkafaratu biاllaah kuwa buka iyo kuwa dhintay warka shayطaanku fitnu ku yahay baa rabbi leeyahay subxaanaه wa tacaala haddaan iimaankaaga iyo qalbigaaga waxaa ku jiraa xooganayn gaaladu waxoogaa shubahaata markay isku soo dududo ay ku idhaahaan waa falsafad cusub ama waa filosofi ama synis sheegay kaannamaa rabu samaawaat aan waxbaba kuu sheegin dhallinyarada jaamacadaha iyo meelahan ku jirtaa in yaroo sheeka shayطaana laysugu toosiyaa isagoo durduriyo muran la taagan unbaabad arki waayo waa quluub aan caafimaadku marka hore ku badnayn hadday quluubtan caafimaadku ku badan yahay may gelgelanteen marka in yaroo dhibi ay haleeshaba may gelgelanteen sa awgeed baa ilaahay wuxuu yidhi lain lam yantahi اlmunaafiquuna والذiina fii quluubihim marضa wاlmurjifuuna fi اlmadiina lanugriyannaka bihim ثuma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila inta badan markaa kaafirka iyo mariidulqalbiga oo munaafiqu u badan yah baa ilaahay qur-aanka isku xidha walaa yartaaba aladiina uutuu lkitaaba wاlmu'minuun waliyaquula aladiina fii quluubihim maradu wاlkaafiruuna maada araada allahu bihada maala fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim ilaahay wuxuu leeya waxaad arkaysaa kuwa qalbiga ka buka oo wixii gaalku sheega markiiba u cararaya soomaad arag had iyo goor siyaasiyiinta iyo qoladan wuxoogaaga af ingiriisigaa baratay iyo kuwan in gaaladaba looga taaglaayay yacni haddaanad marka hore weelkaagu madhan yahay wixii la afuufaaba markiiba hubantidaaba kugu yaraanaysa dadka badhna maradkoodu maradu shubha uma badna shubuhaadkaasi shukuugta waxaa shaki gelinaya maradkoodu uma badna laakiin wuxuu u badan yahay maradu shahwaat shahwaati nafs oo ilaahay wuxuu leeyahy walaa takhdacna biاlqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi maradu haweenkii nebiga waxaa yidhi yaa nisaءa الnabiyi lastunna ka axadi min الnisaءi in itaqaytun idinku dumarka lama mid tihidin baa ilaahay yidhi mar haddaa ilaahay ka cabsataan dee waa haweenkii guriga nebi maxamed ee waxyiguba ku soo degayay joogay haddana kuwaas baa ilaahay wuxuu ku yidhi markaa warkase sheegaysaan si jiljilicsan ha u sheegina oo maxaa dhacaya si naxariis iskaga jirjirta haddaad u sheegtaan baa ilaahay yidhi fayaطmaca aladii fii qalbihi maradun waxaaba idin hungurayn doonaa qaar qalbiga ka bokay waqulna qowla macruufa baa ilahay yidhi maamuso ha hadlina baa lagu yidhi maya hadlaa la yidhi laakiin waqulna qowla macruufa war macruufa dhaha ayuha laxiba inta ugu badan le mardal quluubka marka qur-aanku uu ka warramayo munaafiqnimaduu ku xidha laakiin munaafiqnimadu de laba oo munaafiq camaliya iyo iyo munaafiq caqadiya baa kala jira munaafiqa camaligi waa qof iimaanka qalbigiisa ku jira iyo acmaasha ka muuqata iskhilaafsan iimaan baa qalbiga ku jira laakiin acmaal dunuuba buu wadaa munaafaqa ah caqadigiina waxa weeyaan dawaahirta waxaaba ku tustusaya acmaal fiifiican oo salaad iyo waxbaad ka arkaysaa laakiin qalbi ahaan buu u buka oo kufriga iyo gaalnimadu ay ku jirtaa waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura iimaanku yaqiin buu abuuraa ah qofku inuu rabbigii ku kalsoon yihi rabbigaa waxaad ku kalsoontay markuu aadanaha iyo siduu u abuuray kaaga warramayo waxaad ku kalsoontay markuu umamkii tegay iyo waxay ku dhaceen kaaga warramayo waxaad ku kalsoontay waxa soo socda markuu kaaga warramayo janno iyo naar iyo xisaab iyo qiyaame iyo siraad iyo xawd inuu jiro markuu kaaga warramayo waxaad ku kalsoon tahay markuu kaaga warramayo haddaad raacday inuu kuu hiilinayo ama kuwa kale munaafiqiinta ilaahay wuxuu yidhi iyo waladiina fii quluubihi marad iyo kuwa qalbigu bukaa waxay dhahaan maa wacadana allah warasuuluhu ilaa qur ilaah rasuul waa nakediyeenuun sawkan gaalmeel walba qabsaday maaha ayuha alaxiba qalbigu marka waa meel aynu u baahanay inaynu daymo iyo dhugmo fiican u yeelanno sida awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy tucradu اlfitanu calى اlquluubi kalxasiiri cuudan cuuda iyo cawdan cawda iyo cawdan cawdan intaba way xarakeeyeen saddex xarako kale nooca acmaash fitanka waxaa qulubta loogu soo bandhigaa sida xasiirka cuudan cuuda salliga markaad ku jiifsato xabad xabad buu kuugu sawirmayaa kaasaa fasirka ay u badan yihin qalbi kasta oo cabba qalbi kasta oo cabba nugta sawda dhibic midow baa lagaga dhigaa qalbiga qalbi kasta oo diida fitanka oo xaqa raaca mid cad baa lagu dhigaa adduunku marka waa imtixaan quluubtaadu ulaaئika aladiina اmtaxana allahu quluubahum litaqwa qaar baa ilaahay yidhi saxaabadii kuwan waa kuwa ilaahay uu imtixaamay qalbigooda maxay ala ka cabsi sidii loogu waday qalbi abyada yeesheen saxaabadii nebi maxamed sidii imtixaanku ugu socday ee gaal iyo cid waliba isugu tegaysay ee munaafiqnimo iyo wax kasta lagala hor yimi ay wax kasta uu hortaagnaayeen ay rabbigood iyo rasuulkood u rumaysnaayeen ayuu qalbigoodu soo baxay maxay ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa facalima maa fi quluubihim kuwaasay noqdeen faanzala sakinata alayh idan waa qalbi abyada qolana fitno kastaoo ku dhacdaa siday in ula dumayso maalin kasta uu dhan u dumayo maalin kasta inuu u dumayso ayuu marka dambe noqdaa maxay sidii jalxadii la foorariyey xagga biyaha loogu soo kalkuusi mujakhiyan soo xadiidka ma ahayn sidii jalxad ama ashuun ama kuus sadbiyeed haddii la foorariyo ma waxbay qaadaa sidii kuusada la foodiye mirbaadkaa buu nebigu ku tilmaamo kale inay noqonayso yacni waa qalbi xaqa ka fooraro aanu gelaynin qulubtu fitanku markuu ku bato iyo imtixaanaadku quluubta qaarkood way adkaysataa oo waxaasoo imtixaana iyadoo soo fowday oo caddaatay oo rabbigeed rumaysan bay ka baxdaa quluubta badhna way xidhantaa am calىa quluubin aqfaaluhaa qaar baa ilaahay yidhi quluubba qafille ku go-an yihin qaar baa ilaahay yidhi kalaa bal raana calىa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa daxaleeyey baa ilaahay yidhi reer berberidee daxalka si fiican ba u taqaaniin soo maha waxaa daxaleeyey baa ilaahay yidhi qalbiyadooda maa kaanuu yagsibuun qalbigu wuu daxalaystaa sidaad birta u aragta ay u daxalaysato sada'aasoo kale ku dhaca corrowshan dad baa qalbigoodu uu qafilmaa wa qaaluu quluubunaa gulf waa daboolan yahay bay yidhaahdeen quluubunaa fii akina qaar baa quluubtooda fahmin lahum quluubun laa yafqahuuna biha ilaahay ku tilmaamay qaal baa siday u sii weecsan yihiin quluubtooda ay gaadhaa in ilaahay weeciye markaa falammaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum qaar baa qulubtooda waxay gaadhaa inay indhabeesho marka dambe waxba aanay arki karin araggu kan maaha aragga dhabta ahi waa ka xaq iyo baatilka lagu kala garto waa aragga qalbiga waa ka lagu kala sooco maxay maxaa xaq ah maxaa baaطila haddaad xaqaba ka indhabeesho indhalaani waa taade si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay fainnaha laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur ishan maaha taba la beelaa baa ilaahay yidhiye waxa la beelaa isha quluubta laabta ku jirta baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala sida awgeed ayuha alaxiba haadihi اlamraad waa tiro badanta waxaana layna faray amraadda dhammaantood inaynu iska daahirno inaynu qulubteenna nadiifinno inaynu quluubteenna dawayno inaynu caafimaadinno sida laynoo faray jidhkeenna inaynu u daahir yeello maa yuriidu اllahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyuطahirakum waliyutima nicmatahu calaykum in allaha yuxibu الtawaabiin wa yuxibu اlmutaطahiriin طahaarada guud waa layna faray waxaa kaloo layna faray طahaarada taskiyaة اlquluub khud min amwaalihim sadaqaةa tuطahiruhum wa tusakiihim zake ka qaad baa ilaahay yidhi dadka zakadani maxay samaynaysaa tuطahiruhum baa la yidhi wa tusakiihim waxay ka daahir yeelaysaa nifaaqa bukhliga xumaanta waxaasoo dhan taskiya bay u samaynaysaa si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yuطahira quluubahum qolada gaaleed ilahay muxuu yidhi kuwaasi waxa weeyaan maxay kuwa aan rabi rabin inuu qalbigooda maydho oo haddii la daahir yeeli waayo maxay noqonayaan inama almushrikuuna najas haddii la daahir yeeli waayo qulubtu waa najaasaysantay markaa ilaahay subxaanaه wa tacaala nebi moxamed iyo aalkiisii calayhi الsalaaةu wasalaam وridوaan الlahi عalayhim ilahi wuxuu leeyay inamaa yuriidu اllahu liyudhiba cankum الrijsa أhla الbeyt wayuطahirakum taطhiira ilaahay wuxuu rabaa haddaa ahlu beytka tihiin liyudhiba cankum الrijs uskaga in rabbi idinka reebo wayuطahirakum taطhiira idan waxaynu u baahannahay quluubteenna inaynu daahirno oo maxaynu ka daahiraynaa waxaynu ka daahiraynaa uskag tiro badan qulubta maxaa nadiifiya caafimaadiya ilaahay kitaabkiisu inoogu sheego waxaa la yidhi qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum wa shifaaء lima fi الsuduur wa hudan waraxmaة lilmu'miniin xagga rabbi waxay idinka timi baa ilaahay leeyay mawcida waano iyo wa shifaaء lima fi الsuduur laabtu waxay ku caafimaaddo laabta maxaa laga caafimaadinaya waxaa laga caafimaadinayaa aljahl iyo wuxuu dabada ku wato oo shirki iyo gaalnimo iyo wixii la mid ah waxaa laga caafimaadinaya shahwaatu nafsi iyo wixii la mid ah waxaa laga caafimaadinaya ashubuhaat washukuuk waxaa laga caafimaadinaya shahwaatu nafs waxaasoo dhan waxa nadiifiye ee maydha ilaahay wuxuu leeyahay wa shifaaء lima fi الsuduur laabtuu caafimaad u yihi noloshoo dhan buu caafimaad u yahi laakiin waxaa laynoo tilmaamaya laabe hadday caafimaaddo nolosha inta kalena inay caafimaadi doonto wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxmaة lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara ويشفي صدور qوم مؤمiنiiن ويdهب غayda qلوبهم ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa quluubtu inay caafimaaddo in xumaha laga saari karo waxa ka saare caafimaadiyaana inuu yahay rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa bukaanka ku dhaca quluubtana asbaab buu leeyihi keenta inay bukooto yahuud mar bay ahaayeen afdal caalamka dadka u fadli badan leh soo caynkaa maaha cahdigii nebi muuse wafadalnaakum imsaa qur-aanka ilaahay fadli ugu sheegay yahuudaa ilahay jinsi ahaanna ma hadad liita soomaalida waxay dhahaan laandheeraadna iyo reer baanu ka soo jeednaa reer hadday cidi ka soo jeedda yuhuuddaa ka soo jeedda waayo aabbahood waa israa'iil waa nebi yacquub nebi yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim waa niman nebiya ku abtirsada saddex nebi kee ku abtirsada yacquubna dee yusuf iyo walaaladii ambiyada kalu sii dhalay nebi ibraahim bay ku abtirsadaan oo intaasoo nebi waliba kaga abtirsadaan laakiin xaggay dhibtu ka timid ilaahay wuxuu leeyahy fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya fabimaa naqdihim miihaaqahum burintay buriyeen ballanka ay ila galeen baa ilaahay leeyahy towxiidka iyo nebiyada raacistooda waa ballan ilaahay lala galay laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah waa ballan waa ballan aada la gashay isaga mooyaane cid kale caabudin cid kale ka dambaynin waddadaad cibaadadooda u maraysaana inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam waa ballan aada ilaahay la gashay iyagu ballankay buriyeen baa ilahay yidhi fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya baa ilahay yidhi burintay buriyeen ballankaay alla la galeen daraaddeed ayaa ilaahay naxariistii looga fogeeyey qalbiyadoodana looga dhigay kuwa aan nixin oo digigaxan yuhuuddu iyo waxay samaysaan tiviyada waa ka aragtaan aadanaa ugu qalbi adag caruur dumar cid walba bam ku garaacda gubta waxay doonto samaysaa cidna aan uga cabsanin ka digigaxanin ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa idan ayuha laxiba quluubta waa bukootaa waxaana bukaysiiya gaalnimada iyo kufriga waxaa bukaysiiya macaasida waxaa bukaysiiya siday dunuubta qalbiga degtaa u kala waaweynti oo maalan waxaynu u baahan nahay acmaal la tilmaamo waxna waa wax lagu nooleeyo qalbiga ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa qur-aanka akhriskiisa awraadda la imaadkooda salaadaha iyo cibaadaadka iyo waajibaadka lagu faray samayntooda waxaasi qalbigay nooleeyaan waxna waa laga saafi qalbiga oo ugu horeeyo riyaaga iyo sumcada riyaagu waa camal qalbiya axaadiista nebigu waxay tilmaamaysaa dadka naartaba loogu horshidayo ahlu tawxiidka inay kuwaasi yihiin saddexdii naarta ugu horreeyey awal man tusacaru bihim الnaar buu nebigu saddexda ugu horreeya naarta lagu shidaya waa saddex qalbiga ka bukooday maxay sameeyeen acmaal saalixa laakiin qasdiga iraadada cidday acmaasha saalixaa ah wax kaga rabeen ma qaldantay oo waa maxay waxau nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ka ugu horreeyaa naarta lagu shidaa waa mid sheekh oo qur akhris badnaa oo waday dabeetana waxaa la yidhaahdaa wixii lagu barena maxaa maxaad ku samaysay ilaahu waan akhriyey buu yidhaahdaa habeen iyo ana alleyl wa aطraafa nahaar baan qur-aanka akhrinayay waxaa la yidhi waxaad u akhrinaysay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim iyo waa qaari iyo waa nin waxyaqaana dayntiina waa tii lagu yidhi dadku kugu yidhaahda hebel waa nin cod macaan iyo waa sheekh iyo waa wadaad aan lagaga daba dhufan iyo intaana horaa laguu yidhi khalaas cinda allaahi waxba kaama xigaan baa la leeyahy markaa naarta gal baa la yidhahdaa intaasaad awalba doonaysa intiina heshaya mid baa yimaada yidhaahda waan jihaata bay ilaah u dartaa u dagaalamay waa kan waxaa la yidhaahdaa waxaad rabtaa in lagu yidhaahdo hebel waa geesi iyo xaggu kaa xiga nin baa kaa xiga iyo dhankiisa lagaaga soo dhici maayo intaasaad rabtay intiina waa lagu yidhi baa rabbi yidhaahdaa ee naarta gal mid wax bixiyeyna isna waxaa la yidhaahdaa waxaad rabtoon in lagu yidhaahdo hebel waa nin faxal oo gacan furan dee lagu yidhi isna naarta gal idan waa acmaali اlquluub waxa camalka kuu kaaga dhiga wax qiimo leh hadduu camalka qalbigu xumaado oo ama riyaa galo istus ismaqashiin ama uu galo iscajabin iyo is-afuufid iyo hallugu sheeg sheego iyo miyaanan hebel ahayn aada duddo hadday dadku magacaaga hore u sheeg sheegi waayaan iyana waa la miduun waxba waa halbacaad lagu lisadii soomaalidu sheegaysay waa caana cidla ku dhacay saa awgeed amraad اlquluub waa khatar gaalnima ha u weynaato waxaa ku xigo oo dhan ku soo dar waxayd u baahantahay marka inaynu in badan dadaallo oo dadaalkeenu noqdo inaynu naftan u xidhxidhno sidii aynu u nadiifin lahayd siday rabbigeed cibaadada ugu khaalis yeeli lahayd siday uga bixi lahayd kibir iyo isla iyo cujbi iyo riya iyo wax la mid oo dhan siday tawaaduc iyo ikhlaas iyo acmaal suuban ay u samayn lahayd acmaal alquluub baa waxa ka dhiga uu nebigu leeyay dirham baa boqol kun oo dirham ka fadli bata hal dirham iyo boqol kun oo dirham qiyaas waa waxa isdhaafiyey waa camal اlqalb bal eh acmaal اlquluub baa waxa keensada laa ilaaha ila اllah qaar lena inay naarta galaan qaar laa ilaaha ila allayo keliyana inay ku badbaadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ahlu tawxiidka qaar ka midii ah bisababi macaasihim inay cadaabka gelayaan aakharka marka lasoo nadiifiya inay ka soo baxayaan jahanamiyiin baa la yidhahdaa kuwa axaadiisu jahanamiyuunka ku soo arooray laakiin waxaa axaadiistu kaloo sheegtay mid la keeno maalinta qiyaame oo dabeetana sijilaadkiisii dunuubtaa hala tusiyo kaama samayse kaama samayse kaama samayse oo wada qirta la wax kaloo ah, kaa maqan miyaad garanaysaayo xasanaado aad samaysato kaa maqan laa yaa rabbi buu yidhaahdaa dabeetana waxaa la sijil baaaqa baa la keenaa buu xadidku tilmaamaya hal baaaqo baaaqad waa kaadh kaadh baa la keenaa ugu taalla maxay tawxiidkiisii laa ilaaha illa allahdiisii kaas baa kafad la saaraa baa laydhao inta kaleo dhan ka xoog badata qaar kaleo laa ilaaha illa allahna axaadiistu waxay sheegtay inay naarta galeen kanna laa ilaaha illa allahdiisu inay wixii kaleo dhan ka xoog badatay culammadu waxay dhahaan waa maa fi iyadoo afka laa ilaaha illa allah laga wada leeyahay ayaa haddana qalbiga waxa ku jira aanu isleekayn iimaanka qalbiga ku jira laa ilaaha illa allahdan ka yeedhsiiyey ayaan isleekayn nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyo ximaar la odhan jiray ayaa dhowr goor khamro lagu soo qabta dabeetana maalintii dambaa la keenay mid baa markaa wuxuu yidhi saxaabadii ka mid ah dee wuu wuu maagay waxaan buu yidhi maalin walba khamraa lagu keenaya waa lagu garaacayaadi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi war shaydaanka hagu kaalayn hagu kaalmaynina innahu yuxibu allaha warasuula buu nebigu ku yidhi alle iyo rasuulkiisii buu jecel yahay yacni shahwaatu nafsigii waa ka xoog bateenoo ila alaan waxaan khayr ku jirin buu wadaa laakiin haddana waxaa la tilmaamayaa maa fi lquluub inuu qiimo samaynayo sida saxa ahi laakiin waxay tahay inaanay iskhilaafin maa fi lquluub iyo waxaa camalkee kaa soo baxaya inaanay iskhilaafin waxaa qalbigaaga ka buuxa inuu noqdo waxa hogaamiya acmaasha aad samaynaysaba loo baahanya waxaan darsiga ku soo koobayaa waa wakti kululla waa joogtaan magaalo kululla waa joogtaane in la xambaari kara un baan rabaa anna anfacda inaan idiin sheego oo ah waxaynu u baahannaha inaynu dib quluubteenna u fatashino quluubteenna inaynu dib u fatashno baadhno oo aynu nadiifinno daahir yeelno ka daahir yeelna xaasidnimo iyo xaqdi iyo xumaan iyo xan iyo wixii la mid oo dhan ka daahir yeelo ka daahir yeello wax allaaliya waxa mubtilaat ulacmaal waxa camalka buriya adigoo shaqaynaya haddana inay shaqadaadu wax ka soo qaad yeelan weydo adoo salaad tukanayay salaadaadu nafci yeelan weydo waa mid subxaana leh marka ayuhalaxiba waxaynu leenahay quluubtu waa meel u baahan in ihtimaam gaar la siiyo oo aad xisaabtanto oo aad tidhaahdo qalbigaagu intay xaasidnimo ku jirta intay khilli ku jirta intay colaad ku jirta intuu nadiif yahay intuu daahir yahay intood rabbigaa weynaynaysa oo aan wax kaloo dhibi ku jirin kaasaynu u baahanay inaynu samayno salى اllahuma calى nabiyina muxamadi wعalى alih وصaxbi وslm والxamdu lilaahi rab